bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin wslama tasliima kasiira ama bacd waa suuraddii saddexaad baynu soo gaarnay suuratu cabas ee tafsiirkeennii juscama suuratu cabas waa suuro makiya oo nabiga ku soo degtay salى اllahu عalيyh waalih wasalam xilligii hore uu maka joogay intaasina culimmada qayb badan oo a'immada tafsiirka ka mid iyo culuumulqur'aanku ijmaac in laysku raacsan yahay bay soo guuriyeen waxaa ka mida ah ibnuuljawsi fii zaadi almasiir ibnu catiya fi lmuxarari alwajiiz aطaahir ibni caashuur fi اtaxriiri waاtanwiir ama shawkani fii fatxi اlqadiir markii intaa laga soo tago hal nin oo culimmada ka mida ayaa wuxuu ku daray suwarka la ysku khilaafsan yahay inay maki yihiin iyo inay madani yihiin ninkaana kitaabkiisu waa maطbuuc hibatullaahi ibnu salaama kitaabkiisa annaasikh walmansuukh maruu tirinayey suwarka la ysku khilaafay maki iyo madani waxa ay yihiin ayuu suuraddan ku daray siday culimmadu u badan yihiinna wahmi iyo ismoosiis isaga ka dhacay weeye ama suuraddu waxay ka hadlayso ama wakhtiga suuradaha say u kala horreeyeen halkay kaga jirtay marka la yidhaahdo intay culimmadu sheegeen waxaan rajaynaynaa ijmaacaasaa saxa oo ka mid ma aha suwarka khilaafku ku jiro inay maki tahay aayadaheedu afartan iyo laba aayadood oo gaagaaban weeye waxay yidhahdaan waxay soo degtay bacda suurati الnajmi suuratu najmi baa ka horraysay suuratu nejmi gadaasheed bay soo degtay sidaas a'immatu tafsiirku leeyihiin ama zamakhshari fi lkashaaf ha noqdo ama ibnu jazil ilmaaliki fi tasiil ha noqdo ama ha noqdo alcayn ilxanafi fii cumdati alqaari iyo kayrkood bay daahir ibni caashuur fi اtaxriiri watanwiir waxay wada leeyihiin suuratu najmi oo maka ku soo degtay ayay suuraddan ku xigtay cabas soo degitaankeedii asbaab guud oy leedahay ma jirto oo sugan oo suuraddoo dhan mar u soo degtay laakiin qaybta u horraysa aayaadkaaynu arki doonno kow iyo tobanka aayadoodii hore waa la yaqaan sababkay ku soo degeen aayado dhexdaana sababkay ku soo degeen waa la yaqaanaa mid waliba marka aynu gaadhno ayaynu wax ka dhihi doonnaa gaar ahaan aayadda likulli imri'in minhum yowmaidin shaanu yuqhniihi iyadana dhacda ummahaatulmu'miniinka ay nabiga su-aal weydiiyeen bay ku timid ama waa sawda aynu niraano ama umu salama ha noqoto ama caaisha ha noqoto su-aal soo noqnoqoto bay u badan tahay inay likulli imri'in minhum yowmaidin shaanu yuqnihi ku soo degtay qutila alinsaanu maa akfara dhowrka aayadood ahna cutbata bni abilahab bay ku soo degtay aahaar odhanaysaa jirta oo aan cikrima laga warinayo qisada loo tiirinayo inay ku soo degtay qiso ahaan way jirtaa laakiin suu'ayadda aayaadkaasi inay iyada ku soo degeen arrintaas ayaan sugnayn oon sal weyn lahayn intaan arkay ama aan garanayo intaa kadib aayaddu suuraddu waxay ka hadlaysaa suwarkii makiga intay ka hadlayeen ilaahay in la rumaysiiyo la rumeeyo aayaadka qudradiisa marna marna nicamkiisa ah iyo alimaan bilyowmi laakhiri in la rumeeyo iyo qiyaamada iyo waxa ka dambeeya iyo qof waliba jazaha camalka uu la kulmayo iyo nicamka ilaahay adduunyadan aayaadkiisana ka mid ee caddaynaya soo saaritaanka aadamuhu inuu ilaahay agtiisa ka fudud yahay cilmigeedii iyo awooddeediina rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala sida suwarkii hore ee camo iyo naasicaad oo kaleeto ayay arrintaa tilmaamaysaa waxyaaba lasoo duuduubay suwarka horena meelaha qaarkood suuraddani way faahfaahin doontaa ama dhacdooyinka qiyaamama qiyaamada waxyaabaha dhici doona ha noqoto ama uunkan dunidan aynu ku noollahay oo dadka iyo dhulkaba isugu jira faahfaahin intaa dheer ha ka bixiso ilahi subxana wa tacaala bilowga ko iyo tobanka ayadoo hore cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakaa aw yadakaru fatanfacahu adikraa ama man istaghnaa faanta lahu tasadaa wamaa calayka anlaa yazakaa waama man jaa'aka yascaa wahuwa yakhshaa faanta canhu talahaa ko iyo tobanka aayadood sida loo tilmaamay an jaa'ahu alacmaa nin saxaabi ahaa oo dadkii reer maka ahaa nabigana ay qaraabo ahaayeen sala allahu alayh alih wasalam oo umulmu'miniina khadiija ay ilmaabti ahaayeen nin indhoolana ahaa bay sababtay ku soo degtay lahaa isagaiyo nabiga dhacda dhex martay sala allahu calayh alih wasalam dhacdadaasi marka la uruuriyo waxaa weeye nin muslim uu ahaa su-aaliyo wuxuuga baahday nabiga inuu waxbaro ama aayado qur-aana inuu bara ha noqoto ama masaa'il guud oo xukunkooda uu baahday inuu weydiiyo ha noqoto nabigu soo aaday sala allahu alay alih wasalam ma aha nin indhihiisii furan yihiin oo arkaya xaaladda nabigu ku sugan yahay iyo dadka uu la joogo wuxuu ku soo beegmay nabiga oo la fadhiya sala alla alay wasalam dad odayaashii iyo madaxdii quraysheeda oo uu diintii iyo qur-aanka u sheegayo oo uu ka rajaynayo iyadaa odayaashii iyo ugaasi iyo qabiiliya madax tolkoodu ahaaye hadday soo islaamaan in dad badan oo iyaga raacsan oo tolkoodahoo ku xihan ay la soo islaamaan yuu rajo ka qabay nimankaasuu la fadhiyey waa ku mashquulsanaa marka nabigu sal ly slam bal inuu ka dhaadhiciyo oo qur-aanka ku akhriyo oo u sheega diinta ma hal nin buu ahaa miyay ka badnaayeen intaba way dhici kartaa tiro go-an oo gaar u sugan intaana gala xasuustaayo ma jirto mar waxaa lagu dara abujahal cutbata bni rabiica cabaas ibni cabdilmuطalib kuwo kalena qaar baa ku dara qaar mid keliyuu ahaa bay yidhaahdaan qaar labay ahaayeen qaar saddex bay ahaayeen aduu raggaa qayb ka miduu la joogay waxaa la yaqiinay raggaasi mujtamaca dad saamayn kulay ahaayeenoo tolkood eeganaya iyo reerkoodu iyagu fiirsanaya dadaal dheeraaduu nabigu ku bixinaya marka sala allahu alayh wasalam in marna iyagu intay islaamaan dadkoodu la islaamo marna iyagu intay islaamaan dadkoodaa la islaamaya iyagu tiiray muslimiintan la daciifsada ee xaqooda lagu tumanaya la dulminaya ku tiirsadaan oy magan u noqdaan oo looga hibaystooo looga leexda ay noqdaan nabigu waa ka rajaynaya oo damacaa waa ku jiray sala allahu alay ali wasalam iyagana waxaa dhaqan u ahayd mujtamacaasi wuxuu ahaa mujtamac dabaqada ah dadku isku meel ma fadhiisan jirin isku gogolna kuma haasaawi jirin dadku way kala sarreeyeen raggaa madaxda ah iyo maalqabeenka ah iyo suldaannada iyo ugaasyadeihii dadka masaakiinta ee fuqarada iyo meeshay fadhiyaan ma iman jirin hadday soo fadhiistaanna way ka kici jireen qaarkood sanka intay qabsadaan bay ka kici jireen haddaba nabigu waa la fadhiyaayo inaan la mashquulinin wuu jeclaa iyagana wuxuu ka ogaa inay ka didayaan oo meelo badan baa qur-aanka lagu tilmaamay keligoodna ma ahee mujtamac kasta oo qur-aanku ka sheekeeyey oo ambiyo loo soo diray nabiyo hore xaataa qolyaha madaxda iyo maalqabeenkiihi masaakiinta hangool bay isaga hayn jireen masaakiinta hangool baa la isaga hayaa meelaha madaxda joogta ma yimaadaan meelaha maalqabeenka kama soo qayb galaan weliimada iyo ducadooda looguma yeedho waxoogay hangool baa la isaga hayaayo waa la iska fogeeyaa sharaf dhac bay u arkaan inay meel la fadhiistaan inay golo isugu yimaadaan inay geed wada fadhiyaan inay gogol wax ku wada cunaan sharaf dhac bay u arkaan iyo mujtamac kala sarreey oo dabaqaada lahaa marka iyagoo ka didayoo dhibsanaya cabdullahi bnu maktuumna nin dhoolana waa ahaa dadka masaakiinta makana ka mid buu ahaa nabigu ninkiibaa u yimid inuu muslim ahaa hore riwaayaadka aad ka garanayo yaa rasuul rasuulallaahi arshidnii hanuuni callimnii mimaa callamaka allah rasuulka ilaahayow buu leeyahay hadduunan horay u rumaysnin dee rasuulka ilaahay uma dheheen nin rumaysan oo muslin uu ahaa marka isagoo dhawaaqaya buu nabiga u yimid oo hadalka ku celceliyey isagu ma arka umana jeedin ma dad baa la fadhiya ee yaa fadhiya dantiisiiyo shaqadiisana ma ahano isaguu baahida mas'alada iyo cashirka diineedu u qabo ee uu doonayo wax inuu kororsado wuxuu ku camal falo oo janno ku galane helo baa muhiim u ah nabigu la hadlay nabiguna hadalkiisii buu iska sii watay waana ka sii jeedsaday wuxuuna jeclaystay inuu yar sugo dhinac markaad ka eegto kuwanna wuu raadinayaa isna waaba musinoo midho gunti ku jiri iyo ku geed saaran waayo laakiin ilaahay wuxuu og yahay qoladan khayr kama soo jeedo diinna uma soo socdaan iimaanna looma qorin diintan dadka la dagaalamaya dhibkeeda ka shaqaynayana waa iyaga sideedabana rusushu ducafaa unaas baa raaci jireen marka hore madaxda iyo maalqabeenkuma raaci jirin ilaahay wuxuu ogaa kuwan xogtoodiiyo xaaladooda nabigana calayhi salaatu wasalaam arintaa uu sameeyey baa ilaahay canaananayaa subxaanahu wa tacaala cabasa nabigu wejiguu ururiyey isagoo ninkan imaatinkiisa iyo hadalka ugu dhawaaqayo dhibsanaya watawallaa waa ka sii jeedsaday uma soo jeedsan uma soo dhoweyne waa ka sii jeedsaday imaatinkiisa iyo hadalku celceliskiisana nabigu waa yar dhibsadayoo wejigiisiiyo indhihiisa uu kaduudiyey ama uu soo ururiyey bay ka muuqatay maxaa see jeedsiga iyo wejiga iyo indhahan beddelan ka muuq keenay an inuu u yimid darteed buu saa u sameeyey alacmaa midkii indhoolkaa isagoo leh ilaahay wuxuu ku baray ibar qur-aanka ibar ihanuuni isagoo leh hadalkiisii imaatinkiisii udhawaqiisii baa nabigu dhibsaday oo wejiga aruuriyey kaduudiyey sidaa doonta u dheh waana ka sii jeedsaday oo tii buu ku sii mashquulay hadalkii ninkii buu sii watay inuu u yarkaadiyana waa jeclaystay nabigu ibnu maktuumna ma liidaynin waxay ka ahayd in ninkanna uusan ka didin bal ninkan hadduu islaamana amay ummad badan ku islaamtaa ilaahayna wuxuu ogaa siday ku dembaysayna ah nimankii badankood beder baa lagu laayay iyagoo gaalo aho maanay soo islaamin tii baa nabiga horta ilaahay wuxuu tilmaamay say waxu dhaceen iyo sababtii keentay nabigu waa sii jeesaday wejigana waa uruuriyey isagoo dhibsanaya say wax u dhacayaan say wax u dhacayaanna waxay ahayd ibni ummi maktuum oo indhoola baa yimid isagoo le xibar wax ii sheeg jidka toosan ii tilmaan muslimna wuu ahaa qoladaana nabigu waa la fadhiyey intaa markii xaaladdii say wax u dhaceen laynoo sheegay baa canaan hadalka saa in lagu bilaabaayey waa hadal canaanay ku jirta waay wamaa yudriika maxaad ka og tahay adigu hayb ma ogid qof hanuuni doona ma ogid qof khayrka loo sheegay anfici doona ma ogid hawl kuu taallana ma aha shaqo lagu dirayna maaha wamaa yudriika maxaad ka og tahay lacallahu wuxuu mudan yahay ninkan aad ka iyo yazaka inuu tahirmo oo khalad uu galay saxo oo niyadiisu waxay u baahnayd u ogaado aw yadakaru ama inuu waansamo oo khalad ba isagoon gelin waane iyo cilmi iyo wanaagaad u sheegtay uu qaato oo fa tanfacuhu dibay ka anfacdo addikraa waanadani cilmigaa uu xambaaray ama dembi uu galay iyo khalad uu galay iyo wax ka khaldanaa inuu haddaba isku tahiro oo xukunkii ogaado oo ilaahay kula xidhiiro camalkeeda la yimaado ama cilmi ahaan u barto oo fatanfacuhu gadaal ka anfacda waaye adikraa waanadan wacdiga iyo waanadaad maqashaay midna hadda waxaad ku jirtay baad kaga waantoontaa midna waxaad ku dhici lahayd iyo waxaad samayn lahayd baad ku sii ogaataay ood kaga badbaaddaa inuu labadaa mid yahay oo qof khayr qaadanaya khayrna ilaahay ugu daray waanaduna anfacaysa uu yahay adu maxaad ka ogtahay amaa man qofka istakhnaa deeqtoomaya isku fillaaday eenuba arkin inuu kuu baahan yahay kan isagaa iskeenay inuu baahi qabuu u yimid waxyiga iyo cilmiguu u baahan yahay ama camal haddaa ha noqoto ama waana dib u anfacda ha noqotee isagaa kuu yimid baahi buu u yimid inaad ha qabtirtood baahidiisa tirtuu rabaa amaa man istaqnaa qof isku fillaaday oo kaa deeqtoomay oon ku soo raadinin faanta adigu lahu isagaa tasaddaa u banbaxaysaayo aad aadaysaa ood wakhti gelinaysaa wamaa calayka kumana saarna oo waxba kaama soo gaarayo allaa yazaka inuusan daahirsamin oosan towbad keenin oosan islaamin uusan alla rumaynin adiga waxba kaama soo gaarayo wa amaa man qofka jaa'aka ku yimid yascaa isagoo soconaya oo dadaalaya wa huwa yakhshaa ilaahayna ka baqaya fa anta adigu canhu isaga talaha waad ka mashquulaysaa canaan baa nabiga la canaantay sala allahu calayh waalih wasalam nabigoo ilaahay uu canaantaaye waana arrin qur-aanka ku soo noqnoqotay arrin waana arrin meesha ku jirta qur-aanka marar badan baa la yidhioo maalinkii dagaalkii beder la galay ee khaniimo aan loo bannaynin ay qaateen waa kii aayaad soo degeen maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhina fi اlard turiiduuna carada اddunya wاllahu yuriidu اlaakhira wاllaahu casiizu xakiim lowlaa kitaabu min allaahi sabaqa lamasakum fii ma akhadtum cadaabun cadiim nabi kuma habboona dagaal bilow ah inuu maxaabiis xareeyo oo xidhxidho ma ahayn nimanka nimankii waxa soo sameeyey weeye in birta laga aslo kuwa ka dambeeyana cashir iyo waaye ay ku qaataanoo fasharid bihim man khalfahum lacallahum yadakaruun ay noqdaan bay ahayd waxaad qaadateenna haddaan ilaahay horay idinku xalaalaynin adduunkaa laydinku cadaabi lahaa canaan bay ahayd nabiga la lacanaan sal salam fii suurati tawta anfaal weeye middaas tawba markii munaafiqiintii hareen dagaalkii tabuugna la aaday khaswatulcusra la aaday ee la soo noqday ee cudurdaar beena rag badan u keeneen nabigu isagoon sii dabagelin buu iska cafiyey waa la yar canaantayoo cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclama alkaadibiin ilaahay kuu cafiye laakiin maxaad ugu fasaxday baa layidhi adoon kala hubsan oon kala xaqiijin markii haweenkiisa qaarkood ay waxoogay ku qayliyeen meelo uu tegeyna sheeka mu'aamarada oo shirqoola ay dhigeen oo xabsiya caaisho ay hormuudu ahaayeen ama labadooduba ahaayeen waxaa layidhi yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allaahu lak tabtagii mardaata aswaajik wallahu gafuur raxiim waa la canaantay markii aayaad lagu soo dejiyey zayd ibni xaarisa oo uu wiil ka dhigtay jaahiliyadiina sida wiilkaaga loogu magacaabi jiray fii suurati alxasaab bilowgeediina la yidhi idcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allaahi aabbiyaha loogu yeedhay zayd ibnu maxamedna la dhihi jiray markii guursaday uu furay baa nabiga alay slam loo la amray oo loo guuriyey waa si loogu sheego wiilkaad wiilun ka dhigatay eedan dhalin xaaskuu guursadee furaayey sida wiilaad dhashay xaaskii ma ahan oo tani waa kuu xalaal ilayhi falamaa qadaa zaydu minha wataran zawajnaakahaa likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaahim aayaddan waxaa ka horreysa marka aayado hore baa lagu canaantay inuusan sheegin watukhfii fii nafsika ma llaahu mubdiihi wa takhsha annaasa wallaahu xaqu an takhshaa ilaa caaisho ay tidhi nebigu hadduu aayadun waxyigaa ah qarin lahaa tanuu qarin lahaa isaga lagu canaananayo taasuu dad ka qarin lahaa intaasoo dhani waa tusaalayow ka mid ah in rabbi uu marar badan nabigiisa canaanan jiray sal l slam masalada qof baa la canaantay intaasoo kale inagu nabiga kuma dhihi karno canaantu dad baa ku leh dad jiha jiha ku leh adiga aabbaha waa ku canaanan karaa caqliga iyo sharcigu waa ogolyahy lakiin adu ma canaanan kartaa adi caqliga iyo sharcigu midna ma ogola inaad canaanato sababtoo ah isagu xaq buu kugu leeyahay lakiin adu xaq kuma lihid nabigu alay slam ummaddiisii iyo saxaabadiiya waa canaanan jiray oo cumar iyuu canaanan jiray laakiin innagu saxaabada ma canaanan karno waayo iyagaa fadli iyo gallad inagu islaamka ay u dagaalameen aynay soo gaarsiiyeen innagu wax fadliga abaaloon ku leenahay lama arko rabbi subxaanahu wa tacaala muxamed isagaa abuuray isagoon waxba aqoon buu hanuuniyey isagoo dhunsan buu hanuuniyey isagoo agoon ah buu deeqay isagoon kitaab iyo waba waxba ogeyn buu nabinimi iyo derajo siiye maa kunta tadrii malkitaabu wala liimaanu ilaahay baa nicmadii abuurka iyo risaalada iyo deeqidda iyo hanuuninta rabbi baa ku leh rabbi baa waxaan wax ku soo dejiyey waxyigan isagaana hagayo saxaya waxbaraya marka rabbi inuu canaantaay waa mudan yahay nabiguse laakiin rabbi ma canaanan karo isagaa abaalka lagu leeyahay saas darteed marka la iscanaananayaay canaantu waxyeello maaha waa la sixi jiray nabiga calayhi salaam sida waxyiga loogu soo dejiyey ee xukunka loogu sheegayo baa waxyaabaha qaarkood oo sidii habboonayd aan ahaynna laga sixi jiray qayb kale ka mid ahna isla ayadahanan aayma dhexdooda ku arki doonnaa taasi waa qadiyadda koowaadee ayaadkan ay xambaarsanaayeen qadiyadda labaad ee qisadan xambaarsan waxay ahayd in nabiga la barayay sal ly salam sida ayado kaleba lagu lagu yidhi in dadka mu'miniinta ah uu dabacsanaado inuu iyaga soo dhowaystoo mudnaanta siiyo midaan gaal bahoon islaamin kan muslimkaa ah ka mudan qofka rumeeyey ee xaqi qaadanaya waxyigiina ku camalfalaya isagaa soo dhowayn mudan iyagaa mudnaanta leh iyagaa majaalistiiyo fadhiga ku mudan waxa loo daydayo qof inuu hanuuniba aan la ogeyn isagoo kana badankood iimaan uusan qaadanin muslimkii iyo sinnaantiina diidan oo ka faanayaay kuwaa muslimka ah ee wanaagsan ee dadku liidayaan laakiin diintooda raba khayrka doonaya weligaa kuwaa garabkaagu ha u dabacsanaado fadhigaagu iyaga ha noqdo kuwa ha ka dhex bixin iyagaa khayrku ku jira iyagay naxariistu ku soo degtaa iyagaa diintan tiir iyo udubdhaxaad xambaara u noqon doona taana nabiga aayaddan waa lagu barayayoo canaantu way xambaarsanayd saas darteed baa aayado kale fii suurati alxijri oo kale wakfid janaaxaka lilmu'miniin dadka mu'miniinta dhinacaaga u debci ama fii suurati shucaraa wakfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin dadka ku raacaya mu'miniinta marna waxaa la yidhi walaa tatrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu maa calayka min xisaabihim min shayin wmaa min xisaabika calayhim min shayin fatatrudahum fatakuuna min aaalimiin ha cayrin baa layidhi kuwa rabbigooda subaxya galabba baryaya caabudaya iyagoo ilaahay wejigiisi uun doonayo kuwa ha iska riixin oo ha fogeyn fii suurati alancaam waxay ku dhowdahay aayaddii fii suurati alkahfi ahayd wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu maxaa ka dambeeyey walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinaةa اlxayaaةi اdunya walaa tuطic man akfalnaa qalbahu can dikrina waاtabaca hawaahu wa kaana amruhu furuطan waxaa layihi naftaada waxaad ku xabistaa ood bartaa inay baratoy u dulqaadatoy la qabsato kuwa ilaahay baryaya subax iyo galabo alla dartii ay cibaadada iyo diinta iimaanku ka yahay indhahagu yaanay gudbin dunida quruxdeediiyo dhalaalkeedii hebel baa madax iyo maalqabeen iyo magacle iyo waxba indhahaga ha u tallaabin iyo xooliya dad baa leh kuwa qalbigooduba dikriga ilaahay halmaansan yahay oo wax beli iyo baas iyo jin iyo jaan iyo shirki iyo dunya ku mashquulsanna warkooda ha yeelin oo hawadoodu naftooda waxay jeceshaha iska raaca arrintooduna arrin xadgudubtoo xargagoosatayba ay tahay macnahaas aayaddan cabasa watawallaa lagu canaananaya ninkan inuu mudnaanta siiyo ahaa baa aayaadkaa kalena lagu barayaa nabiga calayhi salaam saas darteed baa suurat lancaam aayaddan akhriyeen laba aayadood kadib waxa lhi wإida jaءaka اladiina yuؤminuuna bآaيaatina faqul salaamu عalaykum kataba rabbukum calaa nafsihi الraxma hadday kuwa ilaahay rumaysan kuu yimaadaan faqul salaamu calaykum wax ka jeedsan nabadgeliya naxariis korkiinna ha ahaato dhe nabadii korkiinna ahaato rabbigii naxariis buu isku waajibiyey dadka rumeeya u naxariisto intaasoo dhanina waa macno labaadoo citaabkan iyo canaantani ay xambaarsan waxaa labaad ay xambaarsan tahay cid hanuunaysa adiga kuuma taal ilaahay baagu ciddii hanuunaysa adiga jacaylkaagu kuwan inay hanuunaan aad jeceshahay hanuun ma gelinayo inaadan adigu hanuun la jeclaynna hanuun uma diidayso mas'alada yaa hanuunaya yaan hanuunaynin waa khasaa'ista ilaahi subxana wa tacaala laa malak muqarabaan shaqo ku lahayn walaa nabi la soo diray baan shaqo ku lahayn qofna iimaan qalbigiisa ma gelin karaan qofnana iimaan qalbigiisa kama saari karaan mas'alada iimaanka iyo rumayntu adiga kuma saara qofkii rumayn waaya gaadhsiin baa lagaa rabaa qofka inaad rabtood jeceshahayna ku hanuuni maayo macnaha sidaas oo kaleetaana siyaabo badan buu qur-aanka ugu soo laablaabtay nabigu markuu aad u jeclaystay adeerkii abuu taalib inuu islaamaay ee uu gaalnimo ku dhintee nabigu ka yar murugooday waxaa lagu yidhi inaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa aduu ma hanuunin kartid qofkaad la jeceshay hanuunka ilaahay baa qofkuu doona hanuuniya marka haddaba imaam baan qalbigaana gelinay iyo wadaad iyo weli baa haye iyo sheeko beenoo sheeko bareleya dheh haddiiba nebi maxamed saa lagu leehay maalinkii uxud dagaalkeedu dhacay ee wejigana laga dakray erigna laga jebiyey qayb ka mida jabtay ee nebigu uu hadal ka soo baxay yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu wajha nebiyihim wa kasaruu rabaaciyatah nebigiisa nebigooda kuwo wejigana ka dakray ilka dhoosha horena jebiyey say u hanuunayaan waa la canaantay waxa lay joog halkaa halkaagii ma aha inay hanuunaan in laga towbad aqbalo in kale hawl kuu taalla maaha laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun adig gaarsiin baa lagu faray adiga laysa laka min alamri shayun arinta hanuunka waxba kuma lihid hawl kuu taalla iyo awooddaadiiyo ikhtisaaskaaga ma aha aw yatuuba calayhim ilaahay inuu ka toobad aqbalaya kuwii waxaa kugu sameeyey aw yucadibahum inuu cadaabayo isagaa khiyaaru leh adigu gaarsiin baad leedahay halkaa halkaagii maha joog dhinacna waa kacanaan dhinacna waxaa loo sheegayaa halkaasi rabbi keliya iska leh subxaanahu wa tacaala aayaadka saas oo kaleetihii iyagana qur-aanka waa ku badinayeen laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa suuratu albaqara adiga hanuunkooda kuma saarna ilaahay baa qofkuu doona hanuuniya mar waxaa la yidhi waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allaahi shay-an qofka ilaahay uu fidneeye baadeeyo doonaaye ilahay adigu waxba gama qaban kartid xataa dadaal kasta haddaad samayso waxba saamayn mayso in taxris calaa hudaahum faina allaaha laa yadii man yudil qofku ilaahay dhumiyo hanuunin maayo dhumin u qadaree la doono xataa adigu haddaad ku dadaasho marka maxaa lagaa doonayaa in calayka ila albalaaq gaadhsiinunba adiga ku saaran maa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin amaa wixii intaa ka badan waxba nafta ha ysaga qaadin kuwaas lacallaka baakhicu nafsaka anlaa yakuunuu mu'miniin hanuunkoodana gaadhsiin weeye nafta ha ysaga qaadin mana hanuunin kartid dadaal kastood ku bixiso iyo jacayl kastood la jeclaato ama wax kastoo ay dhib kuu geystaan hanuunna uma haysid umana diidi kartid muhimmadaadu waa gaadhsiin gaadhsiintana waxaa mudan qofkii rabe ee doonaya intaa kadib taana waxaa laga qaatay xaqa iyo khayrka sheegitaankiisu dadku qani iyo faqiir waa u siman yihiin majaalista khayrka iyo wanaagga dadka loogu sheegayana dadku kala sooc ma laha dabaqado kala duwanna ma laha sidoo kale dadka waxaa loo sheegaayoo mudnaanta la siiyaa qofka rabee doonaya qofkii soo doontay qofkii ii sheeku leh qofkii uu diyaarka inuu dhegaysto mudnaanta midkaasii kaasay u dhowdahay qalbigiisa inuu galo khayrkii wanaaggaa sheegayso midaad laba daba ordaysaayi laga fiican saas darteed saa imaamu maalik markii la yidhi ma qolyahan odayaashii iyo madaxdaa guryahoodii wax loogu sheego wuxuu yidhi alcilmu yu'taa walaa yaati cilmiga waa la soo doontaa lalama daba dadka haddaad la daboorataay orataay kiibaa soo socdiiyo albaabka ka xidhaa iman markay munaasabadeedu timaaddo waxay wacdigii iyo khayrkii u sheeg laakiin maantao dhan haddaad nin khani iyo maalqabeen iyo nin madaxih iyo nin magaclih iyo maantao dhan xafiisadooda haddaad la daba xafiiskaa lagaa xidhan telefoonna lagaa qaban maayo kii baa soo socda baa lagu dhihi adna magac dil baa lagu samayn wakhti energy badanna uu kaa bixi wakhtigaa dad baahan oo doonaya oo raba oo diyaaru ah, ood gelin lahaydna waad ka mashquuli intaasi waa qaybtaa hore nabiga alai slam waxaa lagu yidhi cabasa wejiguu ururiyey qof ka xun sidi watawallaa waana ka sii jeedsaday an jaa'ahu inuu u yimid darteed buu saa u yeelay allacmaanin indhool ahaa wamaa yudriika nabi maxamedow maxaad ka ogtahay lacalahu wuxuu mudan yahay yazakaa inuu tahirsamo oo ku camal falo oo markaaba uu u baahan yahay camalfalkeediiiyo ku dhaqankeedii aw yadakaru inuu waansamo waanadu ay ka dhaadhacdo ay ka dhaadegto fatanfachu kadib ay anfacdo adikraa waanadaas ay anfacdo amaa man istaqnaa qofka isku filaaday ee deeqtoomay een baahi inuu qababa arkin fa anta adigu lahu ninkaas yaa tasadaa u banbaxaysaa ood ku aadaysaa wamaa calayka kumana saarna wamaa calayka korkaaga waxba ma saara oo xaraj iyo dhib iyo culays kaa soo gaari maayo allaa yazakaa inuusan daahirsamin wa amaa man jaaaka qofkii kuu yimaada yascaa isagoo socda oo dadaalaya wa huwa yakhshaa isagoo ilaahay ka baqaya oo inuu wixii ku dhaqmoo waxbarto waansama doonaya fa anta adigu canhu isagii baad talaha ka mashquulaysaa oo dadkaa kaga mashquulaysaa saa ha yeelin nabig ala slam tacliimta iyo la siiyey innagana waa inuu cashir iyo waana waay saasaa laga doonayaa dadka raba risaaladiisii dadka inay gaadhsiiyaan inay sidaa yeelaan baa laga doonayaa kalaa saa ha yeelin innahaa aayaadkan iyo risaaladan iyo waxyigan iyo qur-aankani tadkiratun waano furan waay faman shaaa qofkii doonaay dakarahu waa ku waansamaya fii suxufin waraaqay ku qoran tahay mukaramatin la sharfay alla agtiisa sharafna mudan marfuucatin la kor yeelay darajo ahaan iyo makaanka iyo allaanba mutaharatin la daahiriyey wasakh iyo nijaas iyo waxaan habboonayn iyo dhaqan xumo xumoo dhan laga diyaariyey biaydii safaratin malaa'ig gacanteed bay ku jiraan malaa'igtaasoo kiraamin sharaf iyo maamuus alla agtiisa ku leh bararatin oo baari oo rabbi u dhaga nuguloon hadal ka diidin intani aayaadkani dhowr arrimood bay tilmaameen mar waxaa la tilmaamay dabiicada risaalada nabiga iyo qur'aankan iyo suuraddan guud ahaan maxay u soo degeen ujeeddada laga leeyahay maxay tahay waa laynoo sheegay kadib waxaa laynoo sheegay musxafkani qadarinta uu mudan yahay baa laynoo sheegay iyo ilaahay si u qadariye u karaameeyey kadibna waxaa laynoo sheegay malaa'ig musxafkan loo xilsaaray iyo qur-aankani iyagana tilmaanta ay ka leeyihiin rabbi agtiisa iyo darajadooda saddexdaas baa midba laba aayadood lixdan aayadood laynoogu sheegay labada hore waxaa layidhi kallaa nabigaa laleeyahay ka jeedsigii iyo weji aruurintii iyo ka mashquulkii kallaa sidaa ha samayn sidaa ma aha arrinta sidaa habboon innahaa aayaadkani tadkiratun waano wey qur-aanku inuu waano yahay nabiguna waano lala soo diray walaqad yasarna alqur'aana lidikri waana qur-aanka iyo xifdigiisaba waa u sahallay cid ku waansabaysa ma jirtaa tadkiratun waano wey qur-aanku iyo nabiguba in waano iyo wacdi dad waxusheeg udigid iyo bishaaro lala soo diray cashirkii xalay baynu in badan ku soo marnay faman shaa'a qofkii doona dakarahu waa ku waansamaya iimaanka qaadashadiisuna qasab maaha waa waajib laakiin qasab maaha waa waajib oo ilaahay baa abuuray in la caabuduu u abuuray inay rumeeyaan waajib bay ku tahay laakiin diintan loo keenay qasab ma aha qasab ku galna ma aha faman shaa'a falyuumin waman shaa'a falyakfur wey aakhare ciqaabkeedana waa jirtaa adduunkana axkaam bay leedahay laakiin qori dusha lagagama qabto laa ikraaha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghay diinta qasab ma aha hanuunkii iyo xaqii way kala caddaadeen iyo baadinimadii qof falow haddaad doontana raac haddaad doontana isaga lex haddii aad rabto inaad raacd raacdana dee ajir baad heli haddaad waajibkii dayacdood leexatana dee cadaabka laga sheekayn doono horena looga soo sheekeeyey suuradihii hore baa ku sugaya qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu rumeeya ama ha rumaynina aakharana waxbaa ka dambeeya waa qofkii rumayn waaya inaa actadnaa lilظaalimiina naaran axaata bihim suraadiquhaaba ayaad kale ahay saa darteed faman shaaa qofkii doona dakarahu wuu waansamayaa qofkaan doonin een rabin inuu islaamo iyo diintaa inuu galo iyo inuu raaco iyo rabbi inuu aeeca aan doonayninna saasuu mari cidna qori oo madaxa intee kaga qabato diinta gal dhihi mayso laakiin xisaabteeda wuu sugiyo waa lala xisaabtami doonaa fii suxufin bay aayaadkaas iyo suuradaha iyo qur-aankaasi ku yaallaan waraaqo mukaramatin la karaameeyey waxaa ugu saxiixsan daahirka de nusuusta nadaa'ir iyo shawaahidna leh in lowxulmaxfuudka laga hadlayo lowxulmaxfuudku waba lowxaa qoran ee xifdisan ee ilaahay subxaana wa tacaala kor uu geeyey way marfuucatin la kor yeelay darajo ahaan iyo makaan ahaanba la kor yeelay muaharatin lagana daahiriye wixii wasakh iyo nijaas oo dhan in suxuf uu ku qoran yahay aayaddii suuratu waxay la mid tahay suuratu اlwaaqica inahu laqur'aanu kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almuطaharuun innahu laqur'aanu kariimu waaye qur'aan sharaf iyo maamuusa leh soo mukaramatin laguma dhihin fii kitaabin buu ku qoran yahay maknuunin la xifdiyey la asturay wax kastoo xumaata iyo wasakhiyo laga ilaaliyey laa yamasuhu ma taabtaan ila almuطaharuuna kuwa la طahiray oo malaa'igtoo beydii safaratin kiraamin bararatina waay marka mutaharat intiina waa taas intaa waxaad ka baratay musxaf wuxuu ku qoran yahay qur-aanku waraaqaha iyo kitaabka uu ku qoran yahay wuxuu mudan yahay takriim iyo sharaf wuxuu mudan yahay in kor loo qaado meel sare la dhigo quluubtana meel iyo derajo sare oo kora uu ka joogo halka la dhigayo iyo meesha la dhigayana uu koreeyo isaguna kor ahaado qalbi iyo darajo iyo goob iyo dhaqanba ilaa aayaddan iyo aayadda kaleba culimmadu u deliishadeen haddii kitaab la iskor saara musxaf baa u koreeya haddii alaab meel lala dhigana isagaa koreeya musxaf musxafun baa la saari karaa wax kaloo ka sarreeya oo la saara ma laha isaguse wax walbuu kor ka mari karaa oon wasakh iyo nijaaso ahayn wax laga soo reebi ma jiraa laba libaax maysraad qaadaan rag baa ka soo reebay manaaqibka oo musxaf iyo manaaqib la kor saara yidhi waayo laba libaax isma raad qaadaan oo manaaqibkii baa halkaa la geeyey manaaqib muxuu yahay mushrik mushrik dhalay wey awalihi ilaa aakhirihi kufrun wa shirkun wa ilxaadun wa walaa diinun waay isma raad qaadaan waa sax oo shirki iyo iimaan bay kale yihiin gaal iyo isgaalnimo iyo islaanni bay kale yihiin oo laba isku jid mara maaha laakiin in haddana shirkigiisaa loo weyneeyaay dadkanna waa masaakiin carabigiina ma yaqaanaan waa kitaab qiimo badan baa lagu yidhi inay qadariyaan diin iyo islaamnimay ka raadinayaan khayr iyo jannana waa ku doonayaan laakiin mid baraka beeraah baa u qariyo dadka u dhuumiyey af iyo carab markii la yidhaahda muxuu ka hadlayaana lama laqbayaa la yidhi dadka waa lagu hor istaagay waa la laqbayn haddii la yidhahdana qaarkood ay kula dagaalay ku diliba maxaa yeelay waxaa ku jira dadka maxaad u fahansiin waay oo qur-aanka ilahi waa la laqbaynaya maa dhacay marka qur'aanku culimmadu kutub bay ka qoreen labadaa aayadood xukunka ay xambaarsan yihiin kutubulmasaaxif baa la yidhahdaa kalmasaaxif libni abi daawuud iyo almutxaf fii axkaami اlmusxaf ee doctor cabdallah ibni xumayd الrashiid uu leeyahay waa kutub iyo atibyaan fii aadaabi xamalati اlqur'aan lilimaami الnawowi uu leeyahay iyo kutubta kale lamidkaa maxaa laga qoray labada aayadood iyo aayaddaa kaliya kuwa lamidkaa qur'aankan qadarintii iyo darajadii iyo makaanaday siiyeen saas darteed warqadda qur-aanku ku qoran yahay waa mukarama mid la karaameeyey min allaahi muslimkanay waajib ku tahay inay karaameeyaan oy sharfaan waa inaad warqaddaa ka ilaalisaa wasakh waa inaad nijaas ka ilaalisaa waa inaad meel xun la dhiga ka ilaalisaa waa in si xun loo tuura aad ka ilaalisaa haddii musxafkii walidaalika culimmadeennu maxay ka hadleen musxaf dhulka ma la dhigi karaa mid baa barkanaya meesha markuu yardaalo musxafka barkanaya waxay ka hadleen musxafka lugaha ma loo fidin karaa waxay ka hadleen musxafkaad akhrinaysa markaad gedinayso haddii waraaqihii kaa iska qabsadaan candhuufta carabka intaad marisan ma ku gedin kartaa ma lagu gedin karaa ma wasakh ba warqaddii wasakhun candhuuftaa iyo gacantu markay qalalan tahay waxba ma laha laakiin candhuuf yar hadday taabato dee wasakhiyo waxbaa soo baxee amay musxafkii wasakhda iyo candhuuftaadii ma sharfidba waxaa la qabsaday ma la dhunkan karaa musxafka culummo waxay yidhahdeen haa qadarin iyo weyneyn bay ka dhigan tahay qolo waxay dhaheen may afkan aad ku dhunkanaysa qoyaan bishimahi iyo qashin sooma taaban karo intaasoo dhan maxaa laga hadlayaa musxafkan qadarintiisii miyaa waxani mise qiimo rid waay kufriga waaweynna waxaa lagu dara laysma weydiinaynin musxaf baad ku istaagtaa masquul baad ku tuurtay adoo garanaya musxaf inuu yahay qaxidhan kaa gaalnimadiisa laysma weydiinayo cudurdaarba ma lahaba musxaf inuu yahay ma garanaysi miirkaaguna ma joogay ma ku istaagtay saas darteed waxaa kaloo laga hadla hadda markay fataawada culimmada weydiinaysaan walaaq ahayd kursi ku qoran tahay guriga ma la suri karaa aayaadkii meeshaa ma laga lalmin karaa kadibna sigaar ku hoos caboo qiiq waa ku baxa waay qiiqan qarmuun wuxuu ku baxay qur-aan maaha qur-aanka qiiqarmuun waa ku baxa waa bannaantahay ma lagu dhihi karaa marka la leeyahay waxyaabaha qur-aan ku qoran yahay guryahay aan lagu sharxin waxaa laga cararayaa wasakh buu yeelan caara caaraa fuuli qiiqiyo waxbaa lagu shidi qur-aankii wasakhdii baa fuuli boodhkii iyo ciiddii baa fuuli kuwa dukaamada ku xihan oo boodh iyo wasakh badan soomayda arag qur-aankii maqadarin iyo takriim iyo ixtiraam miya ilaa aakhirihi waxaan rabaa inaan idhaahdo wax kasta goob kastoo la joogo iyo wax kastoo la jooga wakhti kastoo la joogo wax kastooo qadarin sharfid iyo ixtiraam ah buu mudan yahay wax kasta oon intaa ahaynna ma bannaano qur-aanka in lagula dhaqmo waa fii suxufin waraaqo mukaramatin la sharfay in la sharfana ay tahay waajib marfuucatin la kor yeelay goobta la dhigayo ay korayso qalbiga iyo darajada uu leeyahayna ay sarayso muطaharatin laga tahiray wasakh nijaaso gacan nijaasa aan lagu qaban walidaalika la reebay qur-aanka in loola safro ilaa ardi اlcaduwi gaalo dhulkeed maxaa yeelay inama mushrikuuna najasun baa la yidhi inuu qur-aankii taabto asalku lama ogolo hadda iyagaaba inoo soo daawacaye haddii gaal ma la siin karaa soo akhrista tafsiir hadduu kula qoran yahay haa musxaf khaalisase maya kan tafsiirka ku lamaan yahay dacwo ahaan baa loo siin karaa qur'aanku saas darteed qof kasta waxaa waajib ku ah inuu qadarin iyo ixtiraam u hayo meel korana uu suro saas darteed masaajid markaa akhrisanaysaan qur-aanka mararka qaarkood edabdarrada aad arkaysa waxaa ka mid a ah meel buu ag fadhiyaa masaaxifo waa jimco ku halkaa aan dhihi kitaabka isii waxaan arkay kuwa musxaf intuu soo qaado dhulku ugu taraarixinaya mukaramatun miya iyo rafcigii iyo tahaaradii iyo wanaajintii miya dhulka dhigta xataa ka ilaali mid baa musxaf barkadae maxaa u barkatay baa la yidhi amba xaafidulqur'aan baanahe musxaf musxaf kor saaran baan ahay buui dabdare leeg ma aragtay weli saa darteed aayaadkani waxay asal u yihiin kutub dhan oo la qoray aadaabu iyo aadaabu ulqur-aan sida loola macaamili iyo warqadihiisii hadday googo-aan sida ugu wanaagsanee loo asturi kari iyo axkaamteeda halkaa ka raac malaa'igta haysa tilmaanteedoo kaalna iska doodoon beydii safaratin malaa'ig gacanteed buu ku jiraa kiraamin ilaahay agtiisa ka sharaf badan qadarid iyo darajo ku leh markaad musxafka ugu dhowaanayso musxafkana qaadayso waa inaad isu diyaarisaa ilahay agtiisa qof qiimiya darajo ka leh oo khayr iyo wanaag ka shaqaynaya inaad tahay bararatin oo baari ah malaa'igtu hadalka ilaahay ma diidaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun adna kitaabka markaad qaadayso inaad minal abraari isu diyaarisaa lagaa doonayaa kitaabkani abraar baa qaada qof ilaahay baari u ah oo hoggaansan oo camalkiisii ku camalfalaya oo amarka ilaahay fulinaya inaad noqotaa lagaa doonayaa tilmaanta malaa'igta bilaash inooguma sheegine kitaabka sidaa ula dhaqan sidaad malaa'igta ilaahay u abuuree kitaabkii lowxulmaxfuudkaa haysana ilaahay u xilsaarayna sida ay yihiinna inaad noqoto ka shaqeeyo raadi baa lagu leeyahay intaa kadib ayaa waxaa la yidhi qutila alinsaanu maa akfara min ayi shayin khalaqa min nudfatin khalaqahu faqadara halkaasaan ku daynaynaa sheeko dheeriyo insaankan aadamihii alla rumayn la iyo isagu biyo qarmuunoo quruna in laga sameeyey kadibna qof weyn laga dhigay haddana uu soo taagan yaho soo indhacad yahay indha adeegiisa iyo kadib waxyaabo badan baa laga sheekeynayaayo wakhti badanna ma haysano halkaasaan ku daynayna subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuub ilayk